bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii koob iyo afartanaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd wailaa lam yakun ma ahaadeen buddun kaaftoon min tacaqub lmushrikiin mushrikiintu kamay kaaftoomeen lahum inay dadka muslimiinta la cirbiyaan ay dabagalaan xataa yuqiiruu madiinatahum ilaa ay magaaladooda weeraraan buddun waxa weeyaan kaaftoon may ka kaaftoomi kareen inay muslimiinta magaaladooda weeraraan laakiin waxay uga kaaftoomeen waxay arkeen inaan iska celinayn waayo asanatu raabica sanadii afraad wey taarikh alislaami ama siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam asiiratu alcabira waxaa inteeda badan lagu falanqeeyaa sanad sanad ama taariikhdaba taariikhda sanadka labayo tobanka bilooda dagaaladii dhacay iyo waxiga qaybihii soo degayee wuxuu ka hadlay nebiga iyo wixii ku xeernaa calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka xusida mudan ayaa ay ka hadlayaan sanad sanadkaas marka sariya sariyadani waxa weeyaan waa sariyatu abi salama ibn cabdillaahi ibn cabdilasad waa kooxu kaxaystay ninkan asxaabiga ah oo aynu arki doono waaya ya asanaة raabica soo ma markaa sariyadaa ku xigta aw islaga yaabaa inay kala yar duween un saddex sariyaa jira fii badi sanati raabica sanadii afraad bilowgeedii balaqa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebiga waxaa soo gaadhay ana طulayxata wasalma ibn kuwaydi labada nin ee magacaa la ydhaah mid waxaa la ydhaha ulayxa midna salama alasadiyeyn ee qabiiladaasa labadaa nin baa waxaa soo gaaray nebi moxamed yadcuwaani qowmahumaa tolkood baa waxay ugu baaqayaan qoladooduna waxa weeyaan waa bani asad qoladooda reer bani asad la yidhaahdo ayaa waxay ugu baaqayaan maxay lixarbihi calayhi salaatu wasalaam inay nebiga la dagaalamaan waxaa la yidhi labadii kaaba qabiil ama dagaal oogayaal ee labadaa magac la odhan jiray reer bani asad bay soo xudha xudhaynayaan dabaday kasoo soo wadaano dagaal bay ku soo riixayaan fadaca abaa salamata bni cabdilasad almakhzuubi asxaabiga magacaa la odhan jiray buu u yeedhay markaa waa nin qoladooda ah ninba nin ku gudub hadduu gaal xumi soo faytuu reerkaa soo bacaynayo nin buu u dhibay reer bani asada wa caqada lahu liwaaan calan buu u macnaha col calan u taagan yahay buu istaabay wa qaala lahu nebigu waxa uu ku uri sir xataa tanzila arda bani asad ibna khusayma soco sir waa soco wey ilaa aada reerkaa soo duulaya dhex degto faakir calayhim weerar saasuu nebigu leh calayhi salaatu wayna soo hadalhayaan soo maaha waa in laga hortagcaa walaabudda min xarbi اlistibaaq waa inaan halkooda kaga hortagnaabu macnaha iminka marka had iyo jeer la ogaado in cidi ku soo hadal hayso haddaanad halkiisa ugu tegin maatidu kugu dhex imanaya marka dagaalka xaragadiisaa sidaas halkooda ugu tagna bui faaqir calayhim halkaa ku weerar wa arsala macahu rijaala ragna wuu raaciyey nebigu asxaabigaa rag buu raaciyey fasaara fii hilaali muxaram bishii muxaram bilowgeeda ayuu dhaqaajiyey waa sanadan dee waa sanadka bilowgiisa sanadkii afraad bilowgii xataa balaga qaطnan meesha qaطan la idhahduu gaadhay waa jabanu libani asad binaaxiyati qayd sharqiya almadiina madiine berigeeda ayay meeshaasi ku taallaa beriga shishe faaqaala calayhim jacbuu ku siiye weerar buu ku jac siiyey faharabuu min manaazilih markaasay guryahoodii ka fakadeen guryahoodii ayay ka baxsadeen way jabeen wawajada abuu salamata asxaabigii la diray wuxuu helay ibilan washaaan faakhadaha geel iyo arig ibilka garata shaaanna dee waa arigii oo shaatada iyo shiyaaha iyo shaa iyo waa arigii ai buu soo qabtay markaasuu soo dareeriyey walam yalqa xarban dagaalna lama kulmin ilahay baa ka nabadgeliyey warajaca bacda casharati ayaam toban cisho kadib buu soo noqday min khuruujihi bixitaankiisa laga bilaabo maalintii uu baxay iyo maalintuu soo noqday toban cishaa udhexeeyey tobankaa cishuu dakli ku keenay miisaaniyadda soo geliyey qaniyo ah iyo mujaahidiintu waxay ku shaaheeyeen oo geeliyo ari badana ninna ma dhaawacmin waa kaa wey geesinimadu geesi allama xelo waa asturaa laakiin asturaadii baa keentay in jilaalbax laga helo nimankaa ah. hana haybsan baa ka dhacday fulaynimo iyo maal iyo wax walba wa fii badihaa aydan sanadkaa bilowgiisa sanadkee sanadkan afraad balaqahu calayhi asalaatu wasalaam nebiga waxa soo gaadhay ana sufyaana bna khaalid ibni nubaysh alhudaliyi lmuqiimi bicurana ninka la yidhaahdo sufyaan ibnu khaalid ee reer bani hudayl almuqiimi ee ku nagi halkee bicuranata curana waxa weeye mowducun qurba carafa waa waadi carafa alladii yaqacu qarba carafa waa carafa doox weyn oo dhinac mara oo culimada fiqiga iyo axkaamtii xadiidka markay ka warramayaana yidhaahdo laa yasixu lwuquufu biwaadi curana liannahu khaarija carafa waadi curana kuma ansaxayo wuquufu carafa lianna wuu ka baxsan yahay carafa oo masjidka weyne masjidu namira la idhaahdo ayaa qarka ku haya marka carafa saa looga soo butaaca dooxa kusoo dhaadhacay oo biriijyo badan lahoo dadku iyo gaadiidku dul marayaano isaguna ehm, aada u ballaadan kan hargeysa saddexdii leeg bartaasuu ninkani yaala madiine intay u jirtaa dee waa maka shadeeda ileeg ilaa dhowr iyo toban kilomitr bay carafina kasii xigtaa maka hawd haddaba waxaa soo gaadhay ninka magacaa laydhaa halkaa degani yajmacu ljumuuca lixarbi inuu nebiga jumuuc colaal inuu soo ururinayo siduu nebiga ula dagaalamo calayhi salaatu wasalaam yuxaawil kayfa yuxaaribu rasuula sala allahu calayh wasalam waa hadalhayn abaabul sirdoonka nebiga ayaa ah mid mustawo sare ah manaa siyaasadda nabiga calayhi salaatu wasalaam siyaasatu rasuuli kaanat facaala fi lqabaa'ili wa fi duwali wa fi nawaaxi dhinacyal badan bay ka shaqaynaysaa halkaa qoluu ku leeyo halkaa qoluu ku leeyo qolo waliba iyagoole inoo qariya warka wayuu maxamed inoo maqli ayaa markiiba ila waa diintii xaqa ahayde mid baa soo xiimaya oo imanaya qabaa'ilka xataa gaaladaabuu ka samaysanaya wardoonka waaye ile dowladda islaamka la dhisaya faarsala lahu cabdullaahi bnu unays aljuhaniy faarsala lahu ninkii wuxuu diray cabdallaahi bna unays aljuhani asxaabiga qabiiladaas ayuu u diray o waxdahu keligii liyaqtulahu si uu dilo afar boqol iyo konton siyaado kilomitr asxaabi u jiroo madiine jooga raggiisa u kala yaqaanaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka aan libiqsanaynin iyo kale u kala yaqaanaa iyo hawshaa ninka ku fiican asxaabi la yidhaahdo magaciisa cabdillahi bn unays buu yeedhay waxayna soo hadalhayo ninkaynu halkaynu ka guurnaynu ka qaxnay nin jooga shabeena qabaa'il buu soo bacaynaya inuu soo duulaabuu rabaa inaynu kala turnaynu rabnaa aamusiiso ikhtiyaal ku samayno ka warran dee waa waaya cala arasi walcayn fastadana rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam nebigu fasax weydiistay an yaquula inuu wax yidhaahdo xataa yatamakala ilaa uu suuro gelinayo obrethonka inuu wax yidhaahdo macnaheeda maxaad u fahamtay hore aynu soo aragnay dee ii fasax inaan wax kaa sheego inaan isticmaalo farsamo maaragtay cadowgu igu rumaysan karo laabudda min aquula fiika shaya si uu maaragtay hada alcadow liyusadiqanii xataa yatamaka faadina lahu sala allahu calayhi wasalam nebiguna ma ahay nin odhanaya boqortooyadaydaa dhaawacmayse tiisu ummadda reerta islaamka iyo diinta u daran nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad doonta iga sheego kuwii laacay bua kaasuni laga soo aamusiin waaye laakiin rasuulku wuu tilmaamo waxau ihi intasib likhusaca intasib waxaad ku abtirsataa likusaacata reer khusaaca nimanka wardoonka adiyo had iyo jeer dowladuhu luqadahana waa la baraa abtirsimada ummadahana waa la baraa iyo dowladaha jawaasaad badanna waa loo xambaariyaa waay si haddii luqaduhu ay gu soo oodmi lahaayeen uu garto mararka qaarkood isagoo isdhegoolaynaya uu u dhegaysto dadka kale oo amaglo iska dhigaya luqadooda inaan u fahmayn waxay ku hadlayaan u dhegaysto jawaasaadka uu kala bedeli karo hadday meele ku cidhiidi noqoto meel kale waa inuu sheegan karaa soomaaliduna aad bay u yaqaaneen qabaa'ilkood xarbujahiligii marka meele jir ku noqoto afar qabiiloo kalu kolba qaar isticmaalaya oo ilaa ka u hooseeya ku abtirsanaya si uu baxo markaa nebigu wuxuu ihi reer khusaacay ka haybadaysaan kuwa aan kuu dirayahay adigu khusaaco u sheego kuwaasay saaxiib yihiin fa kharaja wuxuu ninkii wuu baxay cabdilaahi yare likhamsin khalowna min almuxaram bishan muxaram oo shani ka tagtay eeg muxaram buu interrobrationa diyaarinayaa nebigu walamaa wasala ilayhi markii uu gaadhay ninkii loo diray lema baydhbaydhaye qaala lahu sufyaan sufyaankiibaa waxa uu yidhi meeshaa carafa deganaa ayaa lay nin baa soo diroo colka weheliya markaasaa wuxuu ihi mima lirajul adinka waa qoloba qaala wuxuu ihi min khusaacata adeer reer khursaacaan ah afariintii ma ilaaweye samictu waxaan maqlay bijamcika limuxamed inaad muxamed colo ururinayso ayaan maqlay o fajiitu liakuuna macak waxaanu kugu imi si aan he ku weheliyo oo aan uga qayb qaato weerarka udhigaygaa gurmada bu gurmad iyo gaashaan faqaala lahu waxa uu dabeedna yidhi ajal ha okay waaye inii la fi lahu aan u urursanaya way jirtaa inaan col ururinayno waay de way ka hadaba bari gaalbaabaan ku saacaddaa laga bilaaba bu ana macak ana xaaris xaqak iminka saacaddaa laga bilaabo adaabaan ku ilaalinaya difaacayo farsamadaay famashaa cabdullaahi macahu ninkii buu iska raacay waxadatahu wuu u wa sufyaanu ninka la idhaahda hadda kii uu doonayo inuu dilo yastaxlii xadiidahu sheekadiisuu macaasanaya xulu waa maxay waa shayga macaan yastaxli xadiida nin oo sheeka xariir ah oo bodi gaadhnooma kusoo biiray markaasuu i haye bal inoowa falama intahaa markii uu gaadhay ilaa khibaa'i teendhadiisii halkii yareedee uu seexanaya teendhadii markii uu tegey tafaraqa annaasu canhu dadkii baa ka kala tegay ilaalinayay ninkan gaalka ah fa jalasa macahu cabdullaahi ninkii cabdulaahi isagu macno kale ma haye wuu la fadhiistay xataa naama ilaa uu seexday kii wuu sugay haye wuu sheekeeyey wuu lulaaday wuu iska seexday nin halkanaa cidi kugu imanaysaaba isma leh faqaama waqatalahu dabeetana intuu istaaguu kurta hordhiga ninkii dhammaayee suldaanka ahaa ee soo abaabulayay qabaa'ilka dhan dam faqaacahu iktiyaalan dabeedna uma rtaxala markaasuu rartay xataa ata almadiinata ilaa uu madiine yimid gaadiid buu rushana ciribtu ku soo dhuftay markiiba walam yalxaqhu ma soo gaarin adalabu raacdadii raacdaa la idhaahdaa raacdadii cagta cagta usoo saartayna way gaari kari weyday wakafa allaahu lmuminiina alqitaal ilaahay muminiintii wuxuu kaga filaaday dagaalkii bisababi hada arajul lmumin alqawiy alamiin colkii dhammaay halkaa laga soo abaabulayey markii qaa'iduljeeshkii iyo laga dilay ninkii abbaanduulka ahaa bay iska aamuseenba bartaasaa lagu aamusiyey waa kaa ah. waa muxaramku labadaa habe labada arrimood sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sariya koox kale dagaalwa oqo leh ayaa qaacido soo ahayd alxarbu sijaal yowmun biyow maanta haddaad gacanta ku dhigto beri gacanta ku dhigto way isla kaa rogaysa waa mubaadaraat iyo mukhaamaraat waxa weeyaan tartan iyo dadaal la samaynayo oo mindigir qarqarkeed saaranoo najixina karta islana kaa rogi karta obareeshanadaasi hadday nebiga u guulaysteen marar badan marar badan bay isku rogaysa bal kuwa soo socdana labadan jeera isla rogtay ay siddeetanka nin ku dhinteen marka laysu geeyo waaya kuwaa uu soo aamusiiyey gorobteediiba waxay keentay in labadan cole duulay iyagana ay isla rogto xagga kaloo nimba ka harinba waay taa waxaad ka arkaysa rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana maa yaclamu lgeyb ilaa maa akhbarahu allahu tacaala wuxuu ilaahay u waramo mooyaane keybka waxba kuma ogeyn walow kuntu aclamu lgeyb lastaktartu min alkhayr wamaa masani suu wamaa masani yasuu haddaan qeybka wax ka oga khayrkan badsan lahaa arrimahan kala dooran lahaayo markaasaan wixii wanaagsanna soo dhawaysan lahaa meeshan ku jabayana waan iska dayn lahaa dee khayr sharba ima taabteenba laakiin dee waxba kamu ogeyn wixii ilaahay u sheegam ilaahayna wuxu uhi caalimulgaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin rasuulka intuu doonayuu u sheegaya labada sariyo eeg waaya sariyadan macruufa waxaa iyadu caan ku tahay sariyatu caasim ibnu thaabit ila rajiic saasay caan ku tahay iyadu wa fii safar safar iyo muxaram muxaram safar waa shahru haani min asana raabica bishii labaad uu wadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam arsala calayhi salaatu wasalaam casharata rijaali cuyuunan wuxuu diray toban nin oo hee indha ah macnaheedu waa maxay basaasiina ah, aan idhaahne sirdoora ama sahana dheh ah, magacaa wanaagsan baa loo bixinaya sahanka ah waaya calaa qurayshin buu u diray nimankii uga wardoona bu maca rahdi cadal walqaara labada qabiile cadal iyo qaaro la idhaahdo ayuu koox kamidana raaciyey walam yadkur الbukhaariyu irsaalahm maca rahdi maca rahdi cadl wاlqara kamaa dakara mualif qolyaha qaarkoodna inaanu cid raacinin bay siirada qaarkeed sheegaysaaye arsalahum liwaxdahum kelidood inuu daray aladiina qabaailkaasoo jaauu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nabiga u yimaadeen yadlubuuna waxay doonayaan man yufaqihuhum fi ddiin diinta cid fahamsiisa intay nabiga u yimaadeen baynan waxaanu doonaynaa diinta islaamka cid noo dhigtoona barta markaasuu nabigu toban ka nin raaciyey qisa saasay udhigaysa sida qolada soo socotaba xaaladooda ay ahayd qisana waxay leedahay me nimankani wardoon un bay haayeeno iskood bay u socdeen waamara calayhim caasima bna thaabit alansaari asxaabiga reer ansaareeda magacaa la odhan jiray buu madax uga dhigay fakharajuu way baxeen yasiiruuna leyl iyagoo habeenkii soconaya wayaqbuluuna annahaar maalintiina yakhtafuuna fi nnahaar way isqarinayeen maalin oo dhan kayn bay gelayaan marka waagu beriyo ayay kayn gelayaan ama jeexjeexiyo habeenkii oo dhanna waa niman dalyaqaanahe way gudayaan kamiinku waxa weeyaan waa dhufayska xataa idaa kaanuu birajiic meesha rajiic la idhaahdo marka ay marayaan maaun libani hudayl bayna makata wa cusfaan waa meel maka iyo udhaxaysa cusfaan eryada maka u halkaa markay marayaan hadara bihim waxaa ku ballan furay ulaaika rahdu jamaca ay la socdeen qoladii yidhi bal hana soo raaceeno magan hanoo ahaadeenoo waxa noo faa'iideeyeen ilaan gaal ballan ma leh laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dilla gaalku qofka mu'minkaa uma rumeeyo ballan iyo iyo xigto toona qadarin iyo qaraabo midna male way isku rogeenba adara qadriga la soco imikabao waxa wey ballafuridda o wadalluu calayhim hudaylan reer hudayl bay tusiyeen reer hudaylna waayo qawmu sufyaan ibnu khaalid alhudali sufyaan ibnu hudayl ninkii la odhan jiray alhudali sufyan ibnu khaalid alhudali ayay qoladiisii tuseen alladii ninkaasoo kaana qatalahu cabdilaahi bnu unays cabdilaahi bnu unays ninkii uu dilay imika soo marayna carafa lagu soo dilay qoladoodiioo debinta cunaya oo goloob golob raadisa oo ardoona kuwii tusiyeen waxay doonayeen inay iyagu cadowga ku hagaan iyagu aanay layn laakiin qoladaasaa layse ay yidhaahdaan nimankiioo gacan haadiyeeno waxay idhahaan waa ninkii sufyaan odaygiina ahaa cidduu ku baxay baanu haynaa maanta asxaabu muxamed huna halkanay joogaana soo yaaca waaya fanadaruu ilayhim way eegeen ah, fanafaruu cafwan fanafaruu ilayhim way u baxeen fii maa yaqrubu min miatay raamin cadad ku dhow laba boqol oo shiishihan ayaa tobankii nin loo soo saaray meelaha qaarkoodna waaba riwaayada bukhaariye waxay tilmaamaysaa fatabicuuhum biqariibin min miati raamin boqol nin oo shiishka yaqaana ayay soo xuleen riwaayadaasaana u dhow boqolka ah waqtafuu aahaarahum raadkoodii bay soo raad gureen xataa qarubuu minhu jeeray usoo dhowaadeen falamaa axasa bihim markii ay dareemeen rijaalu sariya kooxda sahanka ah raggii ka tirsanaa kolkii ay sogaadeen in cadowgii cagta cagta u saaray laja-uu ilaa jabali hunaak buur halkaasabay ayay u ciirsadeen waxay miciin moodeen buur <clears throat> waaye laja-uu waxay magan galeen ama u ciirsadeen ilaa jabalin hunaak markay qiiro qiiro galeen ayay buur fuleen faqaama lahum lcdaa cadowgii baa markaa xaggoodii faqaala lahum lacdaa baa ku yidhi way degayaan kuwii horaa degay kuwana way degayaan inziluu war iska soo dega walakum ulcahdu anlaa naqtulakum cahdi iyo ballan baanu idin siinaynaa inaanaan idin dilin inaanaan idin dilin allaa naqtulakum idin dili maynee buurta kasoo soo dega fa nazala ilayhim alaaatun saddexdaa soo degay ikhtaruu bicahdihim ballantoodii ku kadsoomay ikhtiraarka waa kad iyo quurka iyo waa kadaa wa qaatalahum albaaquuna intii kalena way la dagaalameen toddobadii kale waxay dhahan gaal anagu aamini mayno wa macahum toddobadaa kale waxaa ku hadhay hogaamiyihii koox taliyo unug oo ahaa caasim caasimo colka watay isagu wuxuu hi aniga laguma hadleeyo gaal gaal aamini maaye bu hayra raadiina binuzuul iyagoon raalli ka ahayn inay soo degaan inay ku degaan fii dimati mushrik mid gaala dimadii dimadu waa maxay bagantiisa iyo ballantiisa midna inay ku degaan raalli kamay noqonin ee waxay idhahdeen anagu xagga dhimashadaanu ka xignaa inaanu gaal ballan la galno waaya walamaa ra'a alaaatu saddexdii kolkay arkeen aladiina sallamuu kuwii isdhiibay saddex baa isdhiibay saddexdii kolkii ay arkeen cayna alkadr ballanfurka laftiisii ballanfuryada lafteedii kolkay arkeen imtanaca axaduhu midkood baa diiday inuu raaco faqataluuhu way dileen kow bay kaga siiyeen intay jiidjiideen ayay kow kaga siiyeen oo sababtuna waxay ahayd dee kolkiiba waxay fureen xadhkihii qaansooyinka xadhkahoodii bay isku xidhxidheen kolkiiba fig bay ku taageenoo garbaduub bay u xidheen markaasay garaaciina ku bilaabeen kolkaasay dhahan dee ballantu waxay inaynaadan dilin kol haddii ka baxdeenba ballantii waa idinka nalaguma kiin haleeyo midkaasaa sidaa yidhi waama lisnaani labadii kale waa khubayb iyo zayd ibnu dafina labada asxaabi bay ahaayeene fabaacuuhumaa bimaka makay ka iibiyeen makay ka iibiyeen labadaa minman kaana lahu haarun ciddii aarku ugu maqnaa cinda almuslimiin muslimiinta ciddii godobta u bay ka iibiyeen wa hunaaka qutila halkaasaa lagu dilay markay labadii kala qabteen intii kale kolkay way dileen saddexdii isu dhiibayna midbaa dhaqaaqi waayo ay jijideeno way dileen labadii soo hadhayna waxay ka iibiyeen quraysh marka lacag badan bay ka siiyeen way garanayaan inaanay kolley daynin arkuwii bedela idinkaga laayeen iyo meelaha ka goostabadha oo ka aarsado miman kaana lahu saarun cinda almuslimiin wa hunaaka qutila halkaasaa lagu dilay marka khubayb ibnu cadi dee qisadiisa oo filaya inay reeasaarxiinka ayaynu ku soo marnay akhirkiisa mucjisaadkiisii iyo cajaa'ibku lahaa ninkaas kolkii ay qabteen gabadhii baa ka warramaysay berigii dambe haysee loo dhiibay jeelki xabsigu agteeda ah markaa waxay lahayd nin cajaa'iba buu ahaa wuxuuna ku arkay isagoo midha cunaya karaamaadkii welinimadiisa midho aan kaba bixinba maka ayuu kaana yaakuluha kuwa cunaya cinab war cinabkani xaguu ka yimi ilaahay arsaaqadiisi inay taybaan garta cajaa'ibka kaluu lahaa ilmo yar baa u yimi isagoo mindig gacanta ku haysa ilmo yaray dhashay ayaa dhabtiisa soo fulay dilna waa ku xukumay mindigu timaa iskaga xiray usii diyaargaroobay dhimashada kolkaasuu arkay gabadhiyo aan fariirtayoo yaaban oo qayleysa eh, waxbaa qayliyin bui annagu ma naqaano ballan eh sabiyaad kuma dhagaroobayna buu ihahda ragga waaweyn baanu ayaanu mooyaane kan ku dahanbaabi mayno waa kii lahaa dabeedna bal hadda aan tukado laba ragcadood labadii ragcadood bay u daayeen wallaahi waan badin lahaa waanan dheerayn lahaa waana khushuuci lahaa haddaydaan moodayn fulayahay waa kii dabeetana habaaray allaahuma qtulhum badada allaahuma axshihim cadada waqtulhum badada walaa tukaadir minhum axada ilaahayow kuwan koobu ninninna u dil cidna ha ka reebi dabeedna gabayganuu tiriyey walastu ubaali xiina uqtalu muslima calى أyi janbi kana lilahi masracii wadalika fi dati اlإilaahi wain yasha yubaarik calى awsaali shilwin mumazaci walastu ubaali dilkayga waxba uma aada yeelaya ilama weyna dilku xiina uqtalu muslima kol hadii aniga oo muslimahoo shahiida lay dilayo baashani marun bay dhiman lahay saacaddeedii ma dhaafayso laakiin kol haddaan xaraga dhimanayo oon mujaahid shahiidaya ahay waa ka ciilla ahayd calaa ayi jambin dhinac kasta oo kaana masracii dhicitaankaygu uu noqdaaba filaahi ilaahay dartiibu ahaaday ama aan hore u ama aan dabada u dhaco ama aan dhakada u kufaah dee waa ilaahay daraaddii un sidaan u kufaaba walaalika fii daati lilaah arrintaas waa alla daraaddi wain yasha hadduu ilaahay doonayo yubaarik wuxuu barakeeyaa calaa awsaali shilwin jidhka xubnihiisa mumazac la jarjaray jidh la googooyeyba wuu barakeeyaa wuu isu soo ururiyaa wuu janneeyaa yudkhilu ljanna bacda kaana muwazacan intii la jarjaray kadib buu jannada gelinaya dabeetna habaarkaasuu kaga tegey saasuu khubayb halkaasuu maaragtay kaga shubay markii ay tooganayeen ama ay usoo joojiyeen dilka ayaa waxaa la tilmaamaa ninkii eh, obretion ku fulinayaba waxa ii de odayaashiisa ayaa la hadlo waxay idhahdeen maxamed maxamed baad in badan daba ordayse ma jeceshay maanta in lagugu bedeli lahaa oo adaguna aada iska fakan lahayd oo xaafadiinii tegi lahayd isagana halkaagan la joojin lahaa markaasuu ihi maya ma jecel in aniguna reerkaygii tago oo halkan layga sii daayo isagana qodaxi ay muddo Ah. inay qodaxi shawka inay qodaxi muddo wallahi inaana jeclayn buuri maxamed alla halkiisa ha ku nabadgeliyo anigana waxaa doontaan igu sameeya macnaa waa tadxiya halkii ugu sarraysay cabdillaahi ibnu dafinana saasuu ahaa isagana waxay dhaha ninka haatan dee waa khaarajinaynaa aan ka saarno xaramka xaramka aan ka saarno halkaa tanciim ayay geeyeen ah, dee gaalku sida arrimuhu kala muhiimsay ma yacrif ma yaqaano xaramna wuu dhowrayaa qof muslim oo ilaahay leeyahayna wuu dilaya kolkaase isagana su-aashaa weydiiyana waxay dhahan maxamed in lagu bedelo ma jecesha haka yaabin bui haka yaabin manaa tadxiyadii asxaabta ridwaanullaahi calayhim caasim mujaahidkaa weyn oo colka ka madax ahaa raggii beder casharada iyo wacdaraha u dhigay buu ahaa nimanka gaalada ah aad bay ugu milmilcunsanaayeen dabeedna gabadh ka kuwii aab aabbaheedi iyo adeeradeedi iyo beder lagu dilay ayaa waxay tiri intaasoo adduuna baan siinaya dhakadii caasim cidda ii keenta dhakadii caasim cidda ii keenta meel shishuu dee ku dhintay marka rag badan baa yaacay si loo soo qaado ilahay wuxuu ku ilaaliyey shini ayuu ku ilaaliyey mar alla markay usoo dhawaadaan bahashan shinida ahee caydha ah oo guuxaysa ayaa dabeedna indhaha ka soo gasha in yar kadibna eh, markii ay ka quusteen roob jirdagooye adaa meeshii intuu soo maray ayuu jinaasadiisii qaaday oo eryadii ka rawxiyey waayo markii hore wuxuu ballan ku qaaday inaanu isaguna gaal taabanin isagana gaal taabanin ilaahu taayo fibuuri gaalaan ka agdhowaanayaa ma jira isayu iga agdhowaanin ilaahayna tiibuu rumeeyey waa karaamaadka awliyada waa wanaagsan iyo saalixiinta markay tirinayaan ayay ku daraan aimada taariikhda sariya koox kale weeye iyaguna waxay caan ku yihiin sariyat lmundir ibnu camr ilaa birin macuuna ama xaadiatu birin macuuna dhacdadii murugada lahayd ka dhacday meesha biru macuuna la idhaah waa koox quraaho nabigu uu diray calayhi salaatu wasalaam si ay mucalimiin dadkii halkaa soo codsaday ugu noqdaan dabeedna gaalkii baa isku rogo laayey wa fii safar waa safartii uun intanoo dagaali waxay dhacayaan labadii bilood ee u horreeyay sanadka inaanu nebigu nasanin intuu ifkan joogay ee uu xaydna xaqa daraadii ayaan halkan ka garan wafada calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa wafdi ugu yimi abubera camir ibnu malik ninka magacaa la idhaahda iyo kunyadiisu saa tahaydaa nebiga u yimi mulaacibulasinna magacaasuu caan ku ahaa macnaha ninkani waxa uu ahaa maahir buu ku ahaa asinadu waa maxay waa waranka sinaanka waa wadanka ayuu caan ku ahaa ama dadka ha ku tababaro ama isaguba xariifa ku ahaado xaadiqa ku ahaado waa sbortiskiis iyo tababarkiisi iyo dagaalka qitaalka intaba asinada iyo e, rumxiga caan buu ugu ahaa wa huwa ru'uusu bani caamir qabiilada reer banu caamir la idhaahdo ee carabta ah madaxdeedu ka mid ahaa nebigu wafdi ugu yimi fadacaahu calayhi salaatu wasalaam ila alislaam nebigu islaamku ugu yeedho wuxuu ihi islaamka soo gal falam yuslim walam yabcud ninkan isaga ahi mana islaamin mana deedifaynin islaamki wuxuu iska dhigay nin soo yaroo dhowo soo yar liilyamaya ya oo islaami karayoon fogeyn ayuu iska dhigay bal qaala waxaa bui ini mru inii araa amraka bur haada xasanan shariifan wallaahi arrintaadan waxaan u arkayaa arrin xasanah oo wanaagsan oo shariifahoo wanaagsan oo maaragtay muuqaal fiican labaan u arkayaa diintaadan walow bacadta maciya rijaala min asxaabi haddaad iraaciso rag asxaabtaada ka mid a ilaa ahli najdin qoladaa oogada xaggooda waa xijaas geesteedan barigoo najd iyo tihaam la idhaha guban iyo oogo ogaduna waa geeljiri ahlulfadaadiinta ahaaye dhugdhuglayaasha ahaa qabyaaladu ka buuxday iyo banaayo baasku ayay ahayn guban iyo oga dhulka lakala kala idhaa hadiyo jeer gubankuna waa dad iska yara masaakiino maxaysata ah buuralaya markaa kuwaasina bay habaarka qabay eshaariyaad iyo xaggaa wey jucuudiga barigiisa ah, marka dadka halkaa dega buuli fadacawhum ay dadkaa aadi raacisaa ugu yeedhaan ilaa amrika diintaada haddaad koox isaaciso qolada kuwanka iyo nasjiga degan ay islaamka ugu yeedhaan rajawtu an yastajiibuu laka waxaan ku rajoweynaa inay aqbali lahaayeen waniga ku diidi maayo diintaadana way wanaagsantahy laakiin waxaan jeclaysan lahaa inaad rag iraaciso aqoon leh oo dadka halkaa ila degan diinta ugu yeedha waxaanaan rajaynayaa inay soo islaamaan carablaalaadiska iyo munaafiqada ah ayuu sameeyey fa qaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu waxau ihi inii akhsha calayhim ahla najdin asxaabtaa waxaan uga baqayaa qolada reer oogaha ah reer hawdkaah waan uga baqayaa faqaala abu bara caamir ana lahum jaar ninkaa gaalkii wuxuu ihi me aniga ayaa jaar u ah macnaheedu waa maxay anay magan yihiin me magantayda ku dhaaf buuri fa arsala macahu nebigu wuxuu raaciyey almundir ibnu camr asxaabiga la idhaahdo fii sabciina min asxaabihi toddobaatan asxaabiyo ninkaasi madaxda ka iyo ah waa quraan ku qabuursaday qur-aanka ahaay kaanuu yusamuuna alquraa waxay caan ku ahaayeen raggii qur-aan ruugga ahaa qur-aan ruuggii iyo xufaaddii bay caan ku ahaayeen sababta loogu bixiyeyna waxa weeye likahrati maa kaanuu yaxfaduuna min alqur'aan qur-aanka in badan ka xafidsanaaye raggii xulka ahaayee qur-aan uun dadka gaadhsiin karayba ahaay fasaaruu way socdeen xataa nazaluu bira macuuna ceelkaa markay degeen ceelkaa biru macuuna waa sharqiya almadiina madiine marka bari looga baxo sacuudiga xuduntiisa lagu socdo wey beriga madiina halkaasay degeen waxay u socdaan markaa ninkii halkaa joogee dacwadda la gaadhsiinaye diinta ilaahay bal inay qoraal gaadhsiiyaan fa bacasuu xaraama bna milxaan asxaabigaasoo la socday bay direen bikitaabin waraaq bay u dhiibeen ilaa caamir ibnu tufayl ninka magacaa la ydhaah sayidi bani caamir qoladii reer bani caamire halkaa deganaa ayuu sayid iyo madax u yahay suldaan buu yahay magaciisana caamir ibnu tufayl baa la ydhaah gaal mufsido halkaa jooga wey cadow ilaahay buu ahaayo gaala siduu u dhintayna waynu sheegi doonaa maanta kaafiran ninkan maganta loo caruurtiisu inay dishareen sheegi doonaa udhintay kaalnimo ku dhintay ee lagu dilay adigu ninkii halkaa suldaanka ka ahaa ee haysay beesha kaaba qabiilka ka ahaabuu waraaqu diray barbal xaraamow ugeebu had iyo jeerna dadka rususha ah iyo dhambaalwadayaasha in la dilo la iskuma ogeyn oo nebigaba way u keeni jireen qolo walba way uga iman jireen dhambaalwadayaashaas wuu jawaabi jiray fariinna wuu dhiibi jiray waanay noqon jireen ilaa dowladihii hore iyo diimihii hore iyo dadkii horeba saas ahayd oo hudhud baa sidaa balqiise ugu geeyayoo fariinta u kala qaadayo balqiisa iyaduna cid soo dirto suuratu naml waad ka akrin karta waa rususha lama laayo arusul haaliban laa tukta falamaa wasala ilayhi markuu ninkii gaadhay lam yaltafit ila lkitaabi qoraalkiiba muu eeginba bal caddaa wuxuu ku xadgudbay calaa xaraamin faqatalahu asxaabigii kitaabka siduu soo qabto kurtuu ka jaray uma istasrakha waxa uu u qayshaday calaa baqiyati albicsa bicsadu waa kooxdan baxday ee socota ee asxaabta ah intoodii soo hodhayna wuxuu ugu qayshaday hee asxaabahu min bani caamir kooxdiisii iyo qabiiladiisii reer banu caamir ayuu ugu yeedhay markaasuu yihi war soo yaacay soo yaaca waxaa halkan maraya muxamedkii aynu colka ahayn koox ka socotaa maraysa midna waa ka dilay war soo yaaca falam yardow raalli kamay noqonin an yakfuruu inay eh, ku jabiyaan jiwaara mulaacibilasina ninkii mulaacibilasina oo la odhan jiray waa caamir ibnu malik jiwaarkiisii inay jebiyaan raalli kamay noqon maxay yidhaahdeen war warniyahow ninkan abubaraa la yidhaha camir ibnu malik ayay nimankani magan iyo marti u ahaayeen maxamed xaggooda isagaa ka keenay sharaf daro weeye haddaynu layno ninkaa magantiisaynu jebinayna war inaga dah falam yardow raalli kamay noqonin an yakfiruu inay jebiyaan jiwaara mulaacib lasina mulaacib lasina huwa abubara camir ibnu malik oo aynu soo aragnay qad ra'aynaahu waa ninkii nebiga ka soo kaxeeyey nimankan ayuu marti wiya inaga taabayna marka laba caamir baa isku noqnoqonaya kala fahano midi waa caamir ibnu dufayl oo kan wax dilaya midina waa caamir ibnu malik oo ah ninkii ka kaxeeyey kooxdan iyaga ah nebiga calayhi salaatu wasalaam de midna waa ina malik midna waa ina dufayl muxuu sameeyey markuu tolkii cid ka waayey fastasraka calayhim qaylu u dirtay qabaa'ila min bani sulaym qabiilooyin reer bani sulaymbu qaylo u dirtay oo ah riclun wadakwaan wacusaya saddexdaa qabiile reer bani sulaym ayuu afka gacanta geliy war tolka idiid inuu nimankii la laaye niman cadowa ah halkan jiife warba soo yaacabuul reer bani sulaym ah, waa kii nabiguna habaaraya calayhi salaatu wasalaam bil ayuu markii asxaabtan loo sheegay ayaa allaahuma hadinii fii man hadayt kaana yaqnut wayadcuu calaa haaulaai qabaa'il allaahum ilaahayow halaag bulha allaahuma asjud wadaka calayhim allaahuma calayka biriclin wadakwaana wacusaya fainahum casaw allaha warasuulah ilaahayow kuwaa joogsigaaga iyo qabashadaada ku adkay rabbi iyo rasuul bay caasiyeene ilaahayow raggaa u naxariis qaarna wuu habaarayey qaar maka lagu haysta iyo kuwan shahiiday iyo wuu u kuwan saalimiintaana wuu habaarayay nebigu calayhi salaatu wasalaam qunuudka markay balaaya ku timaado dadka muslimiinta ah waa mashruuco waa la ogolaya fa ajaabuuhu way ajiibeen kiio wadahabuu macahu way raaceen hata ninkan tolkii diiday kuwana raacay xataa ida xataa ida ltaqow bilquraa axaatuu bihim markay la kulmeen quraadii ayay gaar ka qabteen waqaataluuhum way la dagaalameen xataa qataluu can aakhirihim ilaa kii ugu dambeeyey ay dileen dhowr iyo toddobaatankiiba kuwan la sheegi saddex ninoo la sheegi doono mooyaane intii kale iyana way isdifaaceen difaac aada u adag oo aanay waxba ula harin dee nimankii boqol nin iyo laba boqoloo nin ma dee boqol ku hore ahaana kuwan qabaa'il dhan baa lagu soo kiciyey toddobaatana ay ahaayeen way isdifaaceen bacda difaacin shadiid buuhi difaac adag bay galeen lam yujdihim nafcan aan dheef u soo jeedin liqilati cadadihim tiradoodaa yarayd wa karati caduwihim iyo cadowgooda aada u badnaa deegaan dhan ayay dhex fadhiyeen walam yanju kama nabadgelin ilaa kacbu bnu zayd ninkaasoo quraa ka nabadgalay waqaca bayna alqatla dadkii dhintay buu ku dhexdhacay xataa dunna annahu minhum ilaa loo maleeyey inuu ka mid yahay jinaasadaha xataa runna annahu minhum ay mid alqatla isaguna dee dadkii badnaa isku dul daatay ee dhiigoodu isku farabatay ayuunbuu hoos galay way dhacdaaye wixii la xasuuqayaba qaar badan oo ka dhex cararay way jireen dhowr maaragtay dad kasoo warbixiyey maarata kasoo fakadeen yay badnaanin de in la mooday inuunu dhintay oo iska dhex qaaday waay ninkaasina dhaawac buu ku tegey laftiisu dhaawac ayuu madiine ku tegey kaasi wuu baxay wa camru bnu umaya <clears throat> kaana fii sarxi lqowm camru bnu umaya laftiisuna isaguna waa baxay oo waxa uu raacay wuxuu ku sugnaa isagu fii sarxi lqowm mawaashidoodii iyo xoolihii reerkooda ayuu dhex joogay marka camru bnu umaya iyo nin kale oo la odhan jiray mundir ibnu muxamed alanshaari labadaasi baa colka ka yaro maqnaa reerahoodaa ereyada deegaan ku ahaa ama xoolahoodaa daaqaya meesha bal waanu soo yaro maraynaa bayna xoolaha iyaga dabeedna way u tegeen xoolahaasay ku maqnaayeen markii ay soo noqdeen me markii ay xoogaa maqnaayeen ilaan had iyo jeer rasaasina ma dhacayso gariir iyo digdig lama maqlo bisha waxaa la isku dilaya wax sanqadle maaha aan kaba fogeyn oo dhowr kilomitir u jirta colka ayay idhahdeen halkan ballan soo eegno xoolahan laga daaqaye labadooda halkaasay ku maqnaayeen ninkan uu magaciisa kuu sheegay nin kutubta kale qorayso la yidhaha maxamed ibnu eh, almundir ibnu maxamed alasari xoogaa markii ay ka maqnaayeen gelin ayuunbay arkeen meeshii haadku isweydaaranayo raggii waa lalaayay inu malaynayna hadday soo yaaceen ay yimaadeenna waxay arkeen fardihii laayay oo eriyadii ku goobyaalaya oo ku wareegaya dabeedna waxay yidhaha war maxaynu yeellaa waa taasoo raggii la laayay miyaynu ku biirnaa mise waynu nebigii baynu usoo sheegnay calayhi salaatu wasalaam way qaybsameen ninka la ydhaha mundir ibnu muxamed alansaari isagu wuu tiraaday oo wuxu uhi wallaahi colka uu madaxda ka ahaa mundir ibnu camr oonu saaxiib ahayn meeshay mareen baan maraya dabeedna hubkiisii intuu qaatay wuu la dhex dhowr buu ka diluu ka dhaawacay isagiina way dileen araggaasumaan anagu lama ahay buui meeshay doonayana ka dhaceen ninkan uu sheegayu le camru bnu umaya isaguna waa dhababaceeyey xaggii madiine u kacay laba ninoo ninkan wax dilay reerkooda ahoo dhexda uu kasii helayna kowbuu kaga sii siiyey intuu khiyaameeyey iyagana nebigiibuu sidii ugu tegay calayhi salaatu wasalaam oo warkii ugeeyey waaya arrintoodu saas ahayd waubliqa calayhi asalaau wasalaam khabaru lqura waxaa la soo gaadhsiiyey nebiga khabaru lqura nimankaa quraada warkoodii iyo geeridoodii baa la soo gaadhsiiyey ilaahay baa usoo sheegay fakhaطaba fii asxaabihi asxaabta dhexdoodu ka khudbo akhriyey wa kaana fii ma qaal wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ina ikhwaanakum qad laqaw lmushrikiina waqataluuhum وإنهم قالوا ربنا بلغ عنا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي canna waxa uu nabigu markaa yihi ina ikhwaanakum walaalihiin diinta iyo islaam ku walaalahaydeen qad laqow lmushrikiina waqataluuhum mushrikiintii bay la kulmeen mushrikiintiina way laayeen wainahum qaaluu fariin bay soo direenoo waxay ilahay bay fariin soo fareeno waxay yidhaahdeen rabbanaa balliq qowmana ilaahay qoladayadii naga gaadhsii annaa qad laqiinaa rabbana inaanu ilaahayagii la kulannay faradyanaa faradiinaa canhu waanu ka raali noqonay wuxuuna siiyey daraaddeed waradiya cannaa annagana wuu raali naga noqday radia allaahu canhum waraduu canh ilahay baa ka raali noqday iyaguna raalli bay noqdeen ulaaika xizb ullahi alaa ina xizb allahi hum lmuflixuun marka sa aayad bay ahayd fanusikat aayaad baaba ahayn sidan kusoo degayba marka aayaadkii waxa ahaan qad nusikat lafduha lafdigeedii baa la nasakoo meeshu ka baxay fariintaasa ilahay uu ka keenay waaya wa kaana wusuulu khabari haadihi sariya sariy kooxdan iyada ah warkeedu wuxuu soo gaadhay iyo wa sariyat rajiic sariyat rajiicna da waynu soo aragnay iyadana waa qoladii hore warkoodii waxa uu ahaa fii yowmin waaxid maalin keliya maalin keliyaa la yidhi nimankii xaggaa tegey maka iyo kuwii xaggan oogada u kacay labadaasiba way ku daayeen xagga way allaysteen ayaa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam faxazina calayhim xusnan shadiida nabigu aada buu ugu marogooday wa aqaama yadcuu cala algaadiriina bihim shahra fi salaa waaqaama markaa nebigu waxa uu qumuu macnaa fuliyey yadcu al yadcuu inuu habaaro cala alkaadiriina kuwii ballanta kaga baxay buu habaaray shahran bil buu ku habaaray fi salaa salaada dhexdeediibuu ku habaaray aakhirkii kan isaga ah aynu soo aragnay caamir ibnu dufayl ninka la idhaahdo waxaa dilay caamir ibnu malik inamadiisii caamir ibnu malik waa ninkii ballanta lagaga baxay ee maganta lagala baxay magantii nabiga ninkaa inamadiisiibaa kan dilay lay asxaabtu sababtana iyo abaabulkana waxaa lahaa gabayaagii rasuulka xasaan binu haabit radia allahu canhu xasaan baa gabay tiri gabaygaa wuxuu ku guubaabinayaa ninkaa maganta lagala baxee layna caamir ibnu malik abubara ayuu ku guubaabinayaa markaasuu sheegayaa inuu aabihii geesi ahaa oo abtiyaashi geesiyaal ahaayeen oo weligoodba magan in lagu jabiye lagu aqoonin carab dhexdeeda laakiin maanta nacasnima raacday marka maxay yeeli kii magantiina jabiye miyaydan eegan dhinacaasuu kaga soo wareegay iyo xagga sharafta dabeedna inamadiibaa soo dhaqaajiyo kow ay kaga siiyeen kuii kii gaalka ahaa markaa toddobaatanka asxaabi dilay kow ay kaga siiyeen gabaygu tirinaya xasaan banii ummi lbaniina alam yuckum waantum fii dawaa'ibi ahli najdi tahakumu caamirin biabi darai liyukfirahu wamaa khaطa'uu ka camdi alaa ablig rabicata da lmasaaci famaa axdadta fi lxidsaani bacdi abuuka abulxuruubi abubaraawi wakhaaluka maajidun xakamu bnu sacdi gabaygaasu tirinaya markaasaa wuxuu leeyahay bani umilbaniin islaantii inamada dhaba jirtay ee eh, heblaaya raggii ay dhashay baa la hadlayaa buui alam yurickum waar miyaan idin argagax gelinin wa antum min dawaa'ibi ahli najdi ragga gubanka oo dhan yaydeedii baa haydeen ragga cuni jire miyaanay idin yaabgelinin tahakumu caamir biabi bara ninka caamir la ydhaha aabihiin siduu ugu jeesjeesay ninka caamir la ydhaahdaa ibnu tufayl aabihiin siduu ugu jeesjeesay taasi miyaana idin yaabgelin liyukfirahu isagoo kaga marti eh, ka qaaday magantii wamaa khaaun ka camdi camdi iyo khaaana iskumay mid ahayno kumuu khaldamina dee camdi baa ahayd ula garamaya inamadii mid gaar ahoo xariif ahaa oo lagu yar ogaa gacanfudaydkii iyo qalqaaligu si gaara ah ula sii hadlay markaasaa wuxuu ihi alaa abliq rabiicata dalmasaaci war fariila layga gaarsiiyo ninka rabiico la idhaahdee ninkaa maganta laga baxay uu dhalay ee dhaqdhaqaaqa lagu yaqaanay bu famaa axdadta fi lxitaani bacd war intii dhacdadaa xumi ay dhacday maxaad samaysay wax tallaabaa ma qaaday buu ninow abuuka abulxuruub aabbaha waxaa loo yaqaanay buu nin dagaal cuna abubaraa buu ahaa wakhaaluka maajid xakam ibnu sacd abtigaana magacaasaabuu la baxo waa la yaqaanay abtigaa waa la yaqaanay aabbahaana dagaal cun buu ahaa intii raggaa la laayay magantiina ahaa waxma samaysay si halkii baa yuurutaa dabeedna waaba dhaqaajiye rabicihii oo kow kaga soo siiyey nin afla abaar ka baxa baa ka dhacday colow nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa u diri lahaa iyo ikhtiyaar lagu soo samayn lahaa waxaa kaga filaaday afartaa beyne uu u qadimuu fariinta ugu dhiibay marka waxaa la yidhaahda carabka iyo maaragtay waa isku mid dagaalku sidaa darteed buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka uu la hadlayo saxaabigan kugan buu lahaa kugan leebka gabayga kusii daa kuurguf buu lahaa mawjada gabayga waa kaga daran yahay leebka leebka iyo rasaasta gabaygaa kaga daran <clears throat> allahuma ayidhu biruuxi اqudus ilahay malaga ku xooji bula xasa azwatu bani nadir qabiilada reer banu nadir la ihahde yahuuddee madiine deganaan jirtay ayaa halkan lagu xusayaa iyagana aynu inta waktigu ka saamaxo aynu ka wadi doonaa taariikhdooda waxaa qisadooda si heer sara oo cajiiba ah uga warantay suuratu bani nadiir suuradda la idhaahdo mataqaanaa suuradda la idhahdo suuratu bani nadiir reer banu nadiir qisadooda suuratu lxashr ah, ayaa ka warantay macnaha qad taxadaat can xaadiatihim wa qisatihim jayida kamaa satara fi tafsiir <clears throat> waay qoladii reer bani qaynuqaac iyagoo waynu soo aragnay sidii sharaafta lagu laabay iyo halkii la geeyey qoladii reer bani quraydana waa sanada shanaad oo way soo socdaan kuwanina way udhaxeeyaan saddexda qoloba way jabiyeen ballanta ballan buu nebigu la dhigtay ballantiibay jebiyeen sababta dagaalkani uu ku yimidna sheekhu waxbuu kaaga tilmaami doonaa inta uu dhaafay haddaynu sheegno ninkan soo baxsaday waataynu soo arkayno waxa uu ahaa camru bnu umaya soo maaha ayaa fakad ku yimi oo colkii toddobaatankaa ka soo baxay dhexda markuu soo socday ayaa ninka ragga laaya caamir ibnu dufayr laba nin oo qoladoodii reer bani caamira ah, ayuu dhexda kusoo maro isagoo geed fadhiya u yimaadeen markaase yaro waraysano idina qolama ahayd kuwaasaanu ahayn waaye haddaa nabaday iste qolo kale u sheegtay markaase meeshii yaro laamadoodeen safar bay ahaayeeno kurtuu kasoo jaray dabeedna kolkuu madiine yimi u arrinkii sheeg sheegay ayaa le war labadaasi meeshanay ka tegeenoo magan baa la siiyey labadaasi nebigay la ballameenoo inay soo waramaan oo sidaasoo heshiis bay iyagu ahaayeeno kuma jirin colkaa dee waaye buui haddaa nebiguna magtoodii buu bixiyeyba nebiga iyo qolada reer banu nadiire madiine degani waxay heshiis ku ahaayeen aan istayno xabad joojinaynoo dhexayso weliba iskaashi aan yeelano wixii mag idinku yimaada waanu idinla bixinaynaa buu nebigu ila waa tacaawun siyaasiye annaga wixii mag nagu yimaadana dee nala bixiya waayo labada nine markaa reer banu caamire uu ka cabsoon laayey magtoodii ayuu iyagoo madiina dhex degan buu nabigu u tegey su war laba nin ba inagu soo hoydeen balkeena marka waa isaga iyo cali iyo cumar iyo abubakar waa tan qisada waad arki doontaa dilbaabay u diyaariyee nabiga caleyhi salaatu wasalam intay max bixiyaan iska daayo ay heshiiskii fuliyaano inay kow kaga siiyaan bay isku dayeen dabeedna ilaahay baa bixiyey kadibna wuu soo biyey ahirfu u qaaday ila qof laa yuldaqu lmumin min juxrin waaxidin maratayn markaasu faaqaara calayhim qisadii waa tan yaa lallah ilaahay ow uri maa aswaa caqibata طaysh maxaa ka xun duulduulka cidhibtiisa waa erey maaragtay qofka yar walbahaarsan ku dhawaaqo wey ama cidu walaacaya yaa lallah ilaahay ma aswa maxaa ka xun caaqibata daysh dayshku fulaan dayshaan baa laydhaha ninka hebel waa qof rasiina maa qof dulduula ah. mid kolba gidaar ka go-ayo weye liita alla qof dulduulka waxaa laydhaha cidhibtiisu xumaa buuri faqad takuunu lumma ummaddu way noqotaa buuri murtaaxata albaal caqligeedu miduu raaxaysanayo qalbigeedu haadi'ata alkhawaatir oo dareenkeeduna uu xasiloon yahay xataa taquuma ilaa ay u dhaqaaqdo jamaacatu min ru'asaa'iha koox madaxdeed ahi bicamali kadrin ballan fur ay sameeyaan macnaa iyaloo hordhaca buu samaynaya dabeetana wuxuu ihi ummaddu waxay noqotaa mid baalkeedu raaxaysanaya baalku waa qalbiga mid qalbigeedu raaxaysanayo khaatirkeeda iyo dareenkeeduna uu iska xasiloon yahay iyadooy ummaddu iska xasiloon tahay oo iska negidahay ayuu u baxaa ayuunbaa u baxaan bu ihi qabqablayaal qabqablaa ubaxay waxaa asharwadeen baa u baxa xataa taquuma jamaacatu min ru'asaaiha bicamali qadrin ilaa ay u dhaqaaqaan koox madaxdeeda ah inay ballanta ka baxaan yadunuuna min waraa'ihim najaax waxay moodayaan in liibaani ka dambayn karta ballan laga baxo fayajlibu calayhim shuruur shar buu usoo jiidaa ballantaa ay ka baxe wayushatituhum min diyaarihim guryahoodana uu ka kala firdhiyaa ballantaa ay ka baxeen sharna way usoo jiidaa tashtiidku waa kala taga guryahoodana way ka eridaa aar ummadan oo iska degan oo xasiloon ayuumaa mid qabqabla u baxaayo ballantii uu ka baxaa dabeetana balaaya ku dhacda ummadda ah waaya wahaadaa maa xasala liyahuudi bani nadiir xulafaa'i khasraj qabiilada magacaa le reer banu nadiir la ydhaha waxay xulafo la gaashaambuur reer khasraj reer khasrajna waa waa min anshaar ilmadiina madiina dee raggii deganaa wey waa fi ljaahiliya aladiina kaanuu yujaawiruuna almadiina madiinay deganaan jireen fakaana faqad kaana baynahum wa bayna almuslimiina cuhuud nimankaa reer banu nadiir iyo muslimiinta ballan baa udhaxeeyey yamanu biha yuaminu biha kullu minhum اlaakhar mid waliba ballantaa wuxuu ku nabadgelinayaa dadka kale yuhuudduna waa inay muslimka ku nabadgeliso muslimkuna yuhuudda inuu ku nabadgeliyo ballantu saase walaakin banu nadiir lam yufuu bi hadihi اlcuhuud ballantan may oofinin xasadan minhum wa xaasidnimo iyo bagyigoo maxay ah gardaro xaasidnimo iyo gardaro daraaddeed ballantay nebi maxamed la galeen may oofinin waaye sidee u jebiyeen haddaba fabaynamaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa bacdun min asxaabih iyadoo nebi maxamed iyo asxaabtiisu fii diyaari bani nadiir reer banu nadiir xaafadooda joogaan asxaabta la socotayna waa wasiiradiisiiye abubakr cumar cali radia allahu canhu waardahu raggaasaa la socda magtiibuu weydiinayaa id waktigaa itamara jamaacatu minhum calaa qatlih itamara wa'tamiruu baynakum bimacruuf way u tashareen wey way u kooreen maxaa loo kooray afkaa juglaysa siiye waxa la ahandillo maantunbaa buu inoogu dhowi bian yaakuda axadu minhum sakra mid iyaga ka mida ba yidhahan dhagax soo qaad wayulqiyahaa calayhi min colow ha kaga soo rida xaggan kore halkan ka fuul bay dhahan waa ka meesha laydsanaya hoos fadhiye dusha uga baxo kusoo wilaanwiili dhagax nabiga calayhi salaatu wasalaam fauطlica calayhi الsalaatu wasalaam calaa qasdihim farajaca watabicahu asxaabuh faulica waa la tusiyey nabiga calaa qasdihim ujeedadoodii baa ilaahay tusiyey adlacahu allah farajaca markaasuu siibtay watabicahu asxaabuh asxaabtiisina way raacay tafaasiil kale muu gelin si aanay dhexda ugu fadhiisan intuu macawista kor yaro qaatay ayuu iska dhigay mid soo kaajaya taa tikada laguma gaari jirin nabiga caleyhi salaatu wasalaam farsamo yaqaan bu sidii qof ay tahay in isha laga laabtoon lasii eegin ayuu intuu kor isu yar qaatay marada ayuu sidii wax gidaarka yaro raacayo halkaa isku yar qarinaya iska dhigay dabeetana waabu dhaqaajiyey ilaa xaafadii raggii meesha joogeyna wuu ogya inaan iyaga loo jeedin oon la doonayn ay iska iman doonaan niman iyagana anteenada u tahay ahana markay hore waayeen ay idhaahdeen ama nebigii wuu tegey ama dhexdaaba loo fadhiisto iyana way dhaqaajiyeen uma arsala lahum muxameda bna maslamata yaquulu lahum asxaabiga maxamed ibnu maslamo lailaa xulafa lahaa berigii hore ayuu usoo diruu yihi fariintan gaadhsii waxaad ku tidhaa ukhrujuu min bilaadi dalkayga ka baxa saacadda laga bilaabo ma wadalihin annagaa leh ka baxa idinku wadanka faqad hamamtum bimaa hamamtum min algadri waxaad doonteen wixii aada doonteen oo ina ballanta ka baxdaan id alxasmu kula alxasmi buu ku yihi sheekhu go-aanka go-aanka dhabta ahi anlaa yatahaawana alinsaanu qofka bani aadamkii waa inaanu fudaydsanin maca man curifa minhu qofka lagu yaqaano alqadr xasmi waa go-aanka qofka go-aanka ee go-aanka lihi waa qofka aan fudaydsanin buu ihi qofka cidda ballanta ku jabisa kaga baxda marka nebigu wuxuu nimankii ku yihi maxamed u tago waxaad tidhaahdaa laga guuro meesha meesha sidan lagu fadhiin maayo abeesadani iyadoo suntu sidan uga soo kabacaysa meesha jiifi mayse eh, ka laalaabta buui go-aankaa culus buu udhiibay waa digniintii ugu dambaysay biaaqata alxamraa buu ufidiyey fatahaya-a alqowmu liraxiil waxay yuhuuddii isu diyaariyeen inay guuraan iyagoo alaabtii xidxidhanaya yahuuddii gudihiiyo imaad goysayne barhkaybaa kugu jira baa layidhi ayaa munaafiqiintani laabta garaaceena bal hadda eegada fa arsala lahum ikhwaanuhum lmunaafiquun munaafiqiintii cabdillaahi ibn ubay ibnu salool